قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين بعد نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا علما نافعا وعملا صالحا إنه على كل شيء قدير waxaan ku jirnay kitaabkii xiriir aalib alcilmi khaasatan waxaan soo taagnay mualifku raxmat ullahi calayhi baabkii aalibcilmiga naftiisa maaragtay akhlaaqdii laga rabay oo aan niri ilaa shan iyo toban buu sheegi doonaa qaybood waxaan maraynaa hadda qeybtii shanaad ayaa dhammaadkeeda waxau ka hadlay mualifku raxmatullahi calayhi akhlaaqda oo laga baahan yahay baali cilmiga inay kamid tahay inuu noqdo qof tawaaduca oo cilmiga isu jiriya kana fogaada isla weynka isla qabweynida ka fogaada wuxuu soo kaxeeyey waxaa kamid a arrimuhu noo sheegay eh, shicir oo soo qaada ugu dambeeyey alxarbu alcilmu xarbun lilfata mutacaali o alcilmu xarbun lilfata almutacaali kasayli xarbun lilmakaan alcaali shicirkaasi waxaa ka rabaa cidda tiri inaad keentiin in sha allahu tacala soo saartay yaa yiri man qaa hada shicr waa ko laba waxyaalood buu mu-alifku oo isku shabahay maya afar waxyaalood oo laba iyo labo ay shabahaan shicirka maa maxay yihiin yani cilmigu dagaal buu kula jiraa ninka daalibka ah ee isla sareeyo sida daadkuba oo meesha sare oo uga soo rugmadowsa meel kora tegin marka waa labo iyo labo tashbiiha iyo mushabahu biga shayga laisu shabahay kow yaa ah maxaa laba iyo labo soo saa maa muxuu mualifku marka isku shabahay maxuu isu ekeysiy mushabaha iyo mushabahu biga mushabahuna waa labo mushabahu biguna waa labo sax aye sulayman maxaa tiri المشبه هو للفتى aha للمكان mushabahu bi mushabahu waxa weeyaan alfata iyo makaanka labadaas waa mushabahi weeyaan sax soo maa fata iyo makaanka mushabahu bigana waxaa loo ekeysiiyey حرب asayru iyo sayrka iyo maxaa noqonaya a makaan caali yani waxa weya mushabaha waxa weya waa cilmiga marka loo fiiriyo fatar mutacaali labadaas cilmiga iyo alfata cilmiga iyo sayrka labadu waa mushabahay mushabaho bihi ninka da-da yar iyo meesha saraysana waa mushabaha iyo mushabaho bihi macmaada saasay ku soconaysa afarta oo cilmi iyo daab waa la su ekeysiiyey cilmigu waa mushabah waa kiila la shabahaya sayrkuna waa mushabaho bihi soo saa ma dhii karna waxaan dhihi karaynaa ma garanaysaa alfata walmakan alcaali ninka da-da yar iyo meesha sarada maarta waa mushabaha mushabahogi marka cilmigu suurtagal ma aha nin meel sara isgeeyey inuu gaaro suusan daadkuba u gaari karaynin meesha sare saasoo malaynaya labadu saas inay afarto saasuu aadaya cilmiga iyo daadka iyo meesha sare ee daalibcilmiga miya mascagsi nacam almuhim soo baaraa ninka yii shicirkan mualifku raxmatullahi calayhi waxaan ka bilaabaynaa maanta inaan can cabdillaahi can cabdillaahi ibn limaam ma an cabdillaahi ibn limaam meeshaas joog soo maa can cabdillahi waxaa laga wariyey cabdillaah oo imaam alxuja u dhalay imaamkii oo maaragtay xujada ahaa alraawiyati fi lkutub asitta kutubta lixda ah ee xadiistu ay ka wariyeen lixda waxaa uga jeeda bukhaari iyo muslim tirmidi iyo abu daawud iyo nasaa-i ibnu maaja yacni labada saxiixeynka iyo asxaabu sunan oo afarta ah ayaa waxay ka wari ayaa soo wariyey xadiiskiisa oo wariyana waa bakr bn cabdillahi almuzali bu ujeedaa raximahum llahu tacaala marka bakr bn cabdillahi almunzali waa caalim min culamada muslimiinta kamid a oo fiqa ah oo asxaabtu ay ka wariyeen asxaab kutub sitta oo lixda imaamu cali bn madina wuxuu ohan jiray kana min khiyaar innaas dadka kale ugu khayrka badan bu u ahaa cabdullahi ibnu bakr bn cabdillah wuxuu yihi xumayd طawil kaana bakr yani bakr bn cabdillah waxaan la bakr bn cabdillah axmed awil wuxuu yihi kaana bakru mujaab dacwa mujaab dacwa kaana bakru mujaab dacwa dacwadiis mid la aqbalayo habaryadiis marka wuxuu wariyey inuu yihi samictu waxaan maqlay insaanan qof baan maqlay oo yuxadisu can abi aabay ka sheekeynay ka waramaya ka sheegaya annahu kaana aabbahay wuxuu ahaa waaqifan bicarafa carafa ayuu taagnaay maalintii yowm carafa xajka ayuu carafa ayuu taagnaay faraqa waa khushuucay fii wuquufihi bicarafa yani waaa xaalatu khushuuc baa gashay qalbigiisa riqadu waa riqatu lqalbi qalbiga jilca aw khushuucay baryadii iyo cibaadaadkii iyo daacadii faqaala wuxuu yidhi lowlaa annii fiihim laqultu qad gufira lahum lowlaa annii fiihim haddaan ama ku dhex jiri lahayn yani lowlaa annii fiihim fi ahli mowqif bicarafa dadka carafa jooga haddaana ku dhex jiri lahayn waana ku dhex jiri anigu laqultu waxaan odhan lahay qad gufira lahum dembigoodi waa loo dhaafay qad gufira lahum yani dunuubahum ayaa oran lahaa darba kanaa ku jiro aniga xumadeyda darteeda ayaa dembiga loogu dhaafin buu ujeedaa laakiin haddaanan ku dhex jiri lahayn waxaas ilaa dhihaa dadkaan saba cibaadaysanayo daacadda u yihiin dembigooda waa loo dhaafoola marka hadalkaasi muxuu ujeedaa waxau ujeedaa tawaabur iyo maaragtay naftiisa malacun uma hayo iyo ilaahay malacun ka malaysan maaye waa tawaaduc weeyaan aniga shumigayga haddaysan ahayn dhibaatadey dadka dembigeed waa loo dhaafi lahaa uma qaala wuxuu yidhi qultu waxaan idhi sidaa waxaa oranaya waxa waa imaamu dahabi xaafid dahabi hadalka soo guuriyey siyar aclaam nubala kusoo kaxi xaafid dahabi ayaa waxaan idhi buu yihi kadalika liyanbagii sidaas oo kale ayaa haboon lilcabdi adoonka an yazriya an yuxaqira maarata inuu xaqiro oo liido calaa nafsi naftiisa an yuxaqira calaa nafsihi wayahdimaha oo naftiisana maaragtay uu uu laqo ama naftiisa ou dul ou jijabiyo oo ma hoos u dhigo qofku inuusan isu qaadan inu maaratay isagu wax kastaba ilaahay subxaana watacaala uu siiyo usan maaratay isla weynan kabur baa ka dhalanaya waa inuu naftiisa liido an yazriya calaa nafsihi wayahdimaha wayahdimaha min alhadmi baa laga keenay raashinka markaad naqdid ayaa la yihahda hadamtu tacaam waan burburiyey raashinka nolosha marka naftaada hadamaha bimacnaa nakaha waxa weya nahakaha nahaka nafsa naftiisa ayuu liidaya burin ismaarka ayuu burburinaya o tarafucaya isla weyninka iska arrintaasi waxay la socotay baabkii hore oo ahayd khafdu ljanaax wa nabd lkhuyalaa walkibriyaa inuu qofku isjejebiyo oo dhulka isdhigo oo u tawaaduco ilaahay subxaana watacaala cilmigiisuna u keeno inuu maaragtay tacaaliya mutakabiriga isdhaweyn oo isnokeeyo waa mirahi cilmiga adabka lixaad maanta oo qaadanayno aladab asaadis min aadaabi aalibi fi nafsihi adabka lixaad oo min aadaabi aalib ardayga aadaabtiisa kamid ah naftiisa laga rabo alqanaacatu wzahaadatu weya huwa alqanaaca alqanaaca daalibcilmigu waxa weeyaan waa inuu leeyahay akhlaaqda ah alqanaacatu inuu maaragtay qanco wax yar ku kaaftoomo usan mamanaan maarata ah, qanaacada waxaa kasoo horjeeda qofku inuu maarata maman yahay aan la buuxin karo wax yani u samayn kara baahidiisa dabooli kara isa jir bigaraansa isa jir wax kastaba maarata oo maman yahay marka qanaaca waxay ilaahay ku siiyey subxaana wa tacaala inay kugu filan yihin hodontinimada runtaa waa sasweya alqanacatu bilqaliil waxyar nagu gaafto iyo wazahaadatu zuhdinimo adduunyada in maarata la iska badin oo intii xalaala aduka aku gaafto leanna waa maxay hadihi waa min himaar min himaar alcilm cilmiga ayaa mirihiisa kamid marka mualifku wuxuu leeyahay huwa taxalli taxalli huwa taxalli waa in la isku qurxiyo ardagu akhlaaqdan taxalliga hadda u jira akhlaaqda uu isku qurxinaya kitaabka magaciisa u waa taxali inuu ardaygu isku qurxiyo bilqanaacati qanaacati inuu isku qurxiyo soomaalidu ereyga qanaacada markay dhahayaan iimaan bay dhahaan qofkaasu iimaan buu leeyahy leeyahy maxay u iimaan buu leeyahay waa qof qanaacad leh wax yaraa ku filan ah. marka iimaan buu leeyahy waa iimaan badan yahay uma jeedaan iimaankii oo ilaahay malaagtii qiyaama la rumeeyey laakiin waxa ujeedaan waa qof wax yar ay ku filan yihiin ah. waana xaqiiqata masale aada u fiican wey in iimaan ad bixiyaan leanna waxay kutusinaysaa qanaacadu iimaanka qofku intuu leegayahay adduunyada isu arko ah, soxba qaymaa weysna lahayn war ninkaano iimaan badana ah, ay kulahay wa oranayaan wax yar markii la siiyo usoo kafto intaana iimaanka ku qabahay si marku leeyi maarta intaana iimaan ku qabahay si maarta ayadan maarata ku kaaftoomaya qanaacadaba intaas weya marka lafdiga iimaanka ay isticmaalaan waa qanaacada weya ah, wax yaraa iimaanka ku qabaa yani yakfiina shay basiid jidda ayaa kula ujeeda maarata eh, marka luqada carabiga shareecada waxaa loo isticmaalaa qanaaca shay yar inuu ku qanco qofku waxay ku kaaftoomaan alqunuucu alridaau bilyasiiri min alcataa qunuuc waxa weeyaan wax yaroo lagu siiyo inaad ku kaaftoodid weeyaan waqad qanica bilkasra iyadoo la arinayo yaqnacu qunuucan wa qanaacatan idaa radiya bilyasiir qofku wax yar markuu raalli ku noqdo oo min alacraad yani acraad dunya adduunya xoolaheeda iyo ama alaqraad baran laha min alaqraad almuxtaaji ilayha loo baahan yahay qofku baahan waxyar usa qaaftoodaya duu dhar lerbisanayo waxa weyaan inuu maarata intaasoo joog inuu qaato ama intaasoo suud diibsado ama intaasoo dhan qaali ah waxawaya qanaacanma sharax wey taas xoogaay maarta kugu fula thawbun yuwaari sawatak mara cawrada kugu qaradaad maarta kugu fula soo sax maa sariirtaada xoogaa iska noqoto suulashka maaragtay mar kastaba way bedelaan in badan oo kamid ihi gurigooda iska tuuraa soo cusub hadaa sharaxaa keenay oo maaratay mamanaanta ayaa keenaysa gaariba ah, gaari kubedi kan soo iibi mid kala m modelka ugu dambeeya mobilka kan ugu dambeeya mid ka dabool kan maa soo baxay mid cusub kii hortur hada waxa weeyaan waa sharax waa dhargid la-aan waa mamanaan ah, qanaacadana waa cagsigeeda kasoo horjeeda shaygu markuu xaajadeydaba gudayaba oo haddii intaas maarata beriyaran joogaa meel ka fiican gey maar sadaqay wax siiso xolaan ilahay ugu dhawaaw subxaana wataala aaytiinkaaga dambageyso laakiin inaad maarata adduunyada oon ku mamanaatid waxa weeyaan zuhdi ma aha qanaacad ma aha waxbaa cillaa ku jirta iimaanka qofka laa shaka fi dalik marka mualifku raxmatullahi caleyh sida uu leeyahay ba saas qanaaca ardagu qofka muuminkaana waa saas leeyahay saa darteed ba qanaacada iyo zuhdigu waa isku lamaansan yihin labadooda mualifka uu leeyahay waa taxalli bilqanaaca qofku qanaaco inuu isku maaratay qancitaanka haddii la yihahdo qanaaca la yihahdo marka qaarkaa la yihahdaa qanaca haddii la yihahdo bimacana khunuuc iyo duleyn ka timaada laakin haddii waxa weeyaan qanica kasb la yihahdo weyaan marka qanaacadu waa alictifaa bilqani min addunya huwa taxari bilqanaaca inuu qofku isku qurxiyo qanaacada iyo wazahadati zaahadnimo zuhdinimo zuhdigu marka mualifku wuxuu leeyahay si aanoo fasira zuhdi maxaa la yidhahdaa wa xaqiiqatu zuhdi zuhdiga xaqiiqadiisu azuhdu bilxaraam xaaraanta oo laga dheeraado waya xaaraan oo laga tago waya xaqiiqadiisa dhab ahaantiisa marka la yihahdo iyo azuhdu bilxaraam iyo walibticaadu ka fogaanshada can xamaahu can ximaahu oran lahaa gaararkiisa oo laga fogaado can ximaahu iyo in gaararkiisa in laga fogaado ayaa la yihahdaa ximaahu ximaahu waxay u laabanaysaa xima alxaraam xaaraanta gaarar bayleed so waxyaala ku wareegsan kor oog bayleed mandiqa xaaraana ah iyo mandiqad maaragtay ay xaaraanta ay xalaashu iska taabanayaan bayleed meesha marka xaaranta xaalaashu iska taabanayaan ninkii kudul wareegaya waa ku dhacaya marka dambe shubahaad buu ku wareegaya waman xamaa xawla alxima yuushiku an yaqaca fi sanawt marka qofka kudul wareegta xaaraan kudul wareegta marka daba daf buu dhahaya isagoo nabigu ku miisaaliyay xoolaha oo beerta dusheeda lagu ilaaliyay marka saas yirahdeen ba waxay ujeedaan dhaqaal u fircoon oo qurux badan bay ujeedaan marka dambe waxaa daf bidhahaya marka xaaraanta ku dul wareegana waa nocaas marka dambe kudhexgelay waman xama xawla cima yuushiku an yaqaca fiih inuu kudhex dhaco ma ayuu ku sigayaa mualif markuu intaa tilmaamay ayuu wuxuu leeyahay biteri waa ka dhamaarba wuxuu leeyahay maalifku can ximaha iyo in laga fogaado gaararka gaararka maata xaaraanta bilkafi ka joogitaan can ilmushtabihaati waxyaalaha isu eg inuu qofku ka haro iska dhaafo waasaan tilmaamay gaaragashayaalka isu eg xaali calan ana kala gadanay iyo wa can itataluci uu hanqal taagitaanka qofka uu hanqal taago oo isha u taago ilaa maa fii aydi nnaasi dadka gacmahooda waxaa ku jira atatalucu ilaa maa fii aydi nnaas dadka gacmahooda waxaa ku jira qofku inuu maarta u marka fiir mualifku wuxuu zuhdiga ku fasiray arrintaana ku fasiray inuu kuleeyahay zuhdi waxaa la yihahdaa xaaraanta maaragtay aada iska ilaaliso ee shubahaadka xaaraanta inaad iska ilaaliso iyo maaratay gaararkeeda inaad ku wareegto mushtabihaad oo su ag mushtabihaad ah iyo dadka gacmahooda waxaa ku jira inaadan maarata uhan taagin laakiin arrintaasi xaqa marka la yihahdo zuhdiga maaha tacriiftiisa ama qeexitaankeeda maaha ee waa warac waracnimadaas ah maafka u tilmaamay waa waracnimada xaqiiqadu saas laakiin zuhdiga waxaa la yidhahdaa sida luqada carabiga asalka laga keenay yani zuhdigu wuxuu ku dul wareeganayaa wax yar waxaa la yidhahdaa hada shayun zahiid waa wax yar waxaan ayaa la yidhahdaa waxaa la yidhahdaa rajulun zahiid qofka oo raashinka yar cuna oo maaratay aan eh, qofkaan maarata wax badan aan cuninin ayaa la ihahda hada rajulu zahiid baa la ihahda waa nin wax yar ku filayn wax yar cuna ayaa la yihahda ee qaliilu madca sidoo kale carabtu waay uqa waxay yihaahdeen maaragtay zahiidka waxu yaqaanien toga yar oo biyo yar qaada zahiid bay yihahdeen biyo yar ku socdaa saa daraaddeeda ayaa zuhdigu wuxuu yahay inuu qofku iska yareeyo adduunyada marka la la tacriifiyo tacriiftiisa la yidhaha sharci ahaana zuhdigu waa tarku ragbati fi ma laa yanfacu fi daari alaakhira qofku aakhiro waxaan waxba u tarayn oo inuu iska ilaaliyo yahay aakhiro inuu iska ilaaliyo waxaan waxba u tarayay oo waxyaalaha banaan laftigooda oo kufa ku fogaado oo kale oo loo kaalmaysanay daacada ilaahi subxaana wa tacaala waracnimaduna waa tarku maa yaduru fi laakhira soomaalifku hadda ku fasiray waracnimadu waa wixii aakhiro aakhirada dhibayaad ka tagtay zuhdunimaduna waa waxaan ku anfacayn aakhiro inaad iska dheerto labaduna makayaa sadeeya zuhdinimadu yani waxa weeyaan waracnimadu waa nabadgeliyo waa inaad wixii aayatiinkaaga dambe ku dhibayo dhan iska dheerto taas waa baabu waa waaba waajib ama shubahadiisa kaaga jiro sumaanku sheeg waxaa laga shubahaad wixii carana waracnimada zuhdiguna waa inaad iska dhaafto waxaan aakhira ku anficin walow aysanba ku dhibayn daad magaranaysaa zuhdigaas reeb zuhdi waxa weyaan waa wixii aakhiro aan ku anficin walow aysanba ku dhibayn aa iska dhaafid baa zuhdiga yani iska yaryareedo adduunyadaba boorsadaasi xiraato diyaar garowdo sida nabigu yihi maa liya wali dunya ilaa karaakibin istadalla taxta shajara uma raaxa taraka nabigu hadduu geedka hoos seexdo ama ama amaar haddii loo sameeyo gogol fiican oo ku seexdo marka dhibi mayso laakin maadaama aysan aakhira anfacayn ah araggaas hayu iska dhaaf maa liya wali dunya ilaa karaakibin taxta istadalla taxta shajar anay adduun waxaan sula midnahay bu nin safarayo geed hoos seexdayo saacadka badan ka dhaqaaqay taas waxa weeyaan waa zuhdinimada runta wadaas weya ama waracnimadu waa inaad tawarac can shay inuu iska ilaaliyo wixii aakhiradiisa waa ogaan a somaalida xaal mirash qofka xaal mirto wixii maarata aakhiradiis wa dhibi kare markaas kuso fasiray saas weyaan ibn qayim raxmat ullahi aleyh kitaabkiisa madaarij saalikiin zuhdiga markuu fasiraya isaga wuxuu ku magacaabay wuxuu zuhdigu waa safar lqalbi min watani dunya wa akhduhu fi manaazil alaakhira waa qalbiga qofka oo ka guura deegaanka adduunyada waa ku nooshaaba laakiin qalbigaagu waa guurayo aakhiro u guuray xaggaasu ku xiran yahay kaas baa la yihahdaa maaratay manaasisha aakhiro ku xiran yahay markaasuu waxaana fadli badan zuudiga in laga zaahido qofku uu ka guuro fi ma siwa maa cinda allah alla agtiisa wixii ahaada wixii ka soo haray dhammaanteedba qofku maarta inuu ka guuro maarata ayaa ugu fadli badan buur iyo wax alla wax alla kaa mashquuliya subxaana wa tacaala iyo dheefta adduunyada oo kale ah, sida xadiiska nabigeena alay sala sl ninka wuxuu u yimid oo yiri xadiiskii sheekh naasir uu saxiy xadiiska ibni maaja xadiiska salim sacdi saacidi ata nabiya sala la slam rajulu faqala ya rasuul llahi dullunii calaa camalin ida ana camiltuhu axabani allah axabani nnaas waxaad ii sheegtaa fal haddaan sameeyo ilahna u jeclaanayo dadkuna ay jeclaanayaan nabigu wuxuu ku yihi alayh salatu salaam izhad fi dunya yuxibaka allah adduunyada ka zaahid iska yaray adduunyada ilahay baa ku jeclaanaya dadka wixii gacmahooda ku jirana ayagana isaga tag dadku way ku jeclaanayaan qofkaan waxba weydiisan waxba ka dooni iska jeclaanaya a badan iyo bukaan badanba waa lagu nacaa somaalka ihahda labada dadka waxa weydiisada baryid baryo badan iyo bukaan badan haddaa sama way ku jiran tahay dad baa kaa daalaya tirod bukaan kaloo kan laga dedejiba daad dawarsatona dadka waxweydiisatona sidoo kale maarta waa kuma cay kuma marka dad waxay ku jeclaanayaan dadka agtooda iska yaray baryadooda imaan waxweydiisigooda aylan waxa ku jeclaanaya adduunyada iska yaray buu rasuulku yihi alayhi isalaatu wasalaam wa yu'har waxaa laga soo wariyey can alimaam shaafici raximah llahu tacaala imaamu shaafici allah u naxariistee waxaa laga wariyey inuu yiri low awsaa insaanu liacqali nnaas low awsaa hadduu dardaarmo insaanun insaani hadduu xoolo u dardaarmo liacqali nnaasi dadka kan ugu caqliga badan surifa ila zuhaadi dadka ahlu zuhdiga aduu iska hebeyay koaas baa la siinayaa buu maarta nin baa wuxuu yidhi maa li hada waqfun calaa acqali nnaas xooleyga waxaan ku wafay dadka kuwa ugu caqliga badan ay waqafku yihiin marka man hum acqalu nnaas see loo garanayaa cidda dadka uga caqliga badan imaam shaafici wuxuu jawaabay acqal lwaraa hum zuhaad ah, dadka ka uga caqliga badan waa dadka zuhaada ah kaasuu ku magacaabo alaa ina lilahi cibaada fudala dalaqu dunya wakaafu fitana nadaruu fiiha falama calimuu anaha laysat lixayin watana jacaluuha lujatan waitakaduu saalix alacmaali fiiha sufna magaranays haddii waxay kasoo qaadeen badweyn oo u baahan doontaad ku guudbi laheed doontiina camalka saalix ay warinteena ku dhaafaya badweyntaas mawjadeed kugudbaa marka waxau leeyahay acqal nnaas hum suhaad wahum acqal lwara inkastoo masaladan culamadu ay yihahdeen waxaa loo celinaya curfiga markaa jooga yaa dadka ugu caqliga badan dadkaas sida loo yaqaano dhaqanka markaa an mujtamacaadku kala duwan yihiin caqal naas hada jeer waa waa isbedelaysaa dadku waa kala bedelan deegaanada waa kala bedelan yihin marka masladas waxaa loo celiyaa curfiga man caqal naas cindana saas hadaa loo jeedo caqliga caqliga caadiga curfiga ninku hada jeer wixii loo dhaqan ahaan loo yaqaano unbaa loo celiya lakin imaam shaafici wuxuu arkaa inuu kaas yihiin caqal naas leeyihi wacan maxamed bn xasan shaybani waxaa laga wariyey maxamed ibn xasan ashaybani waa saaxibu abu xaniifa oo imaamu shaafici shiikiisii weeyaan markuu soo galay baqdaad cilmu abu xaniifa imaamu shaafici uu ka qaatay maxamed ibn xasan ashaybani iyo xagga fiqiga aguga bartay si uu maaratay e, cilmu lxadiid buu imaamu malik uga qaatay maxamed ibn xasan ashaybani saaxibu abu xaniifa ardadiisi koowaad bu ahay nisfu lmadhab buu ku khilaafay imaamu abu xaniifa e, maxamed ibn xasan ashaybani wuxuu ka wari waxaa laga wari maxamed xasan shaybaan raximah allahu tacaala lama qiila lahu marka lagu yidhi maxamed bn xasan shaybaani alaa tusanifu kitaaba fi zuhd maxaa kugu dhacay ood u alifi la kitaab ku saabsan zuhdigaa u yidhi alaa tualifu miyaadan alaa tusanifu miyaadan sanifay kitaaban kitaab kitaabkaas oo kaa-inun ahaado yataxadaf yani ka sheekaynaya fi zuhd zuhd kitaab zuhdiga iyo addunyada la iska yareeyo ka hadlaya malifid baa lagu yiri maxamed xasan shaybaan marka culimada casrigiisa joogay kama aysan marayn nin walba inuu kitaab zuhdi u alifo ah, kutub badan baa la alif waktigaas casrigiisa wa kutubu zuhdi la yihahdo ee la alif ah iyo wixii waktiyada udhawaasa ka horreeyay wixii ka dambeeyay imaam waqiic oo kale oo casrigiisii oo kale ahaa kitaab bu alifay magana zuhdiga ka hadlay imaam axmed maxamdan maart kitaab zuhdiga ka ka hadlayo alif waxawa badan yihin kutubta alifay waktigiisi oo zuhdiga xagga zuhdiga cilmi zuhdiga ka hadlay marka maxamed ibn xasan shaybani saas baa lagu yiri adigana maxaa kugu dhacay oo kitaab zuhdiga ka ka hadlaya adoo alifi weyday faqaala wuxuu yihi lamaa qila lahu alaa tusanafta qaala wuxuu yihi qad sanaftu kitaaban fi lbuyuuci waxaan alifay kitaab ka hadlaya axkaamta beeca qad sanaftu waan qoray kitaaban kitaab oo yataxadasu fi lbuyuuci buyuucda ka sheekay maxaa ubaahna kitaab suudina qoro kitaab beeca baa qoray maxaa iska gala kitaab zuhdi iyo kitaab been maxaa iska galay imaam zarnuuji baa loo fasilay qaala wuxuu yihi imaam zarnuuji baa hadalkan iska leh tacliib mutacalim yacni wuxuu u jeedaa maxamed xasan ashaybani azaahida ninka zaahidka ahi waa man yataxarasu ninka iska ilaaliya can shubuhaat waxyaalaha isku darmayo xaali xaaraan la kala garan karin iyo walmakruhaat waxyaalaha karaahiyada ah fi tijaaraati ganacsiyaasha wa kadalika fi saa'ir almucaamalaat iyo dhaqamada kale iyo walxirafa shaqooyinka oo zuhdi waa maxay sidiisaba waa inaan iska ilaalino wixii sharciguna kuu diiday waxala wixi shaki soo geli karo shubha soo geli karo oo waracnimo weya xalaalnimeelasho weya marka kitaabka hadlaya markaan caddeeyey shaygan waa xalaal kani waa xaaraan kani waa karaahiyo kan laysuma ogola hadda maanaa zuhdi ba ka tegay bu dued wixii xalaal ahayd wixii ah. kan la gadan karaa kan la cuni karaa kan la bisan karaa kan waxa weeyaan xaraatu calamaan bay leedahay xalaashu calamaan bay leedahay shaqadan waa laga shaqayn karaa kan lagama shaqayn karayo waxa waa laga ganacsan karaa kan lagama ganacsan karo kitaab maadaama aan qoray yani zuhdi kaleo ii haray wax ka alifaa ma jirta bu kuleey lana zuhdi waa saas wey nusuusta la wareego wixii xaaraan ah oo dhammaantaa iska ilaaliya ama wixii shaki soo geli kara see ku ogaanaysaa waxaad ku ogaanaysaa maaragtay aqoonta sharciga aad ku ogaanaysaa marka tan baaba ugu filan kitaab baa marka alifa guud marta nacam waxaana laga wariyey yani zuhdigaasi iyo inuu fiq u baahan yihiin rag fara badan baa laga wariyey kitaabka basaa'ir tamyiiz imaam xasan albasri baa waxaa laga wariyey inuu yihi laysa zuhdu fi dunya bitaxriimi alxalaali wa idaacati ilmaal zuhdiga addunyadu ma aha xalaasha la xarimo xoolahan lagu ciyaaro walakin an takuuna bima fi yadi illahi awhaqa minka bima fi yadik waa ilaahay waxaa gacantiisa ku jira inaad uga kalsoontaho adi gacanta lagu jira sidoo kale waxa weeyaan eh, shucab imaan wuxuu kusoo kaxeeyey maxamed bn kacb alqurad inuu yihi ida araada allahu bicabdihi khayra azaadahu fi dunya wafaqahahu fi diin alla hadduu la doono addoonka ma khayr la doono adduunyadana waa ka yareeyaa zaahid buu ka dhigaa diintana waa fahamsiiyaa wabasarahu cuyuubahu ceelisana waa tusaa markaasuu yihi waman uutiyahuna faqad uutiya khayran kaiira intaa qofkii la siiyo waxbaan ba la siiyo qofki ceebtiisa arka diintiisa la fahamsiiyo xalaashii xaaraanta kala garan karay suda xaaqada saas weya way waa xalaal meerashada kuntaa noocaa weya waxaa laakiin culama ku khulaaseeyaan zuhdiga dhammaantiis aayad qur-aan ah ay yidhahdeen maarta ayaa ayaa asal qur zuhdi sooma aroorinin ilaa maaragtay suuratu yuusuf meel yaroo waxkaa loo jeeday washarahu bihamanin baksin daraahi macduudin wakaanuu fi min azaahidin lafdiga kaliya qur-aankaas u oran waala zuhdi lafdiga la isticmaalo lakin xadiisu soo armaa lakin macnihiisu waa badan yahay lafdiga zuhdi la wakaanuu fi min azaahidin ayaa taasa kusoo arortay ama xadiisu waa badan tahay waxay ku khulaasaan marka likay laa ta'sow calaa maa faatakum walaa tafraxuu bima aataakum wallahu laa yuxibu kula mukhtaali fakuur aayadaas yihahde maarata qawaacid zuhdi oo dhan aayadaas ugu soo aroorsan maa qofku maarata inuusan u tiiraanyoonin waxaan alla u qadarin xoolo adduunyo iyo wax la siina uusan ku farxin ouna maaragtay takaburka iyo isla weynanka iyo isdaqaweynanka iska ilaaliya aa intaas u yihahda zuhdiga aayada qur-aanka ay kulisay ma garanaysaa waxaan gacantaada ku jirin ha haw tiiraanyoon wixii lagu siyoonayaysan waxba tacfiir iraad kuu reebi adduunya maaratay kuu reebi ee wadada maaratay qaadid axraasha marka leeha wa calayhi sidaa darteeda hadda intaas arrinku uu yahay wa calayhi ay binaan calaa maa dakarna waxaan soo sheegnay hadda hadalka ku dhisno zuhdiga iyo xaalmeesha xaalmeernimada iyo waraaca iyo zuhdi ka hadlay falyakun aalibu falyakun ha noqdo aalibku muctadilan mid dhexays ka dhigta ha noqdo falyakun aalib muctadilan mid dhexays kale tafi macaashi noloshiisa waa midtaan kaalina soo diidagaa ku xayaadtegin ma garanaysa noloshaada addunya kama dhergi kartini adduunyana lagama dhergini ha isku dili go-yar haddaad mara yar fiican maasha allah tabarak maarata soddon juog maaratay ha iibsana kabaha mo modelkii soo baxbaa ka daba wareegi midka ma garanaysaa kana qaali kana moodo ah yaa oran marka waxaa weya mid cagtaada ku qariya oo qaboway kula kaaciya haddaa hesha aas ah. waxa weeyaan eh, nike weeyaan iyo ma garanaysaa eh, calaamad buu leeyahay market waxaa lahaha market cabidulmarket ah, dadka caabudo market maangaabnimo weya taafihnimo ah calaamada ku gadato ah, leed waa market cusub weya waxaa soo laga daalacsa dadka abnaabu dunya ayaa loo sheegay ma wax kale ma laha dooqooda waa adduunya kan bedelkan geli kan bedelka laa adduunyana anficma akrana anficmayso maxaa maarka kaa gala maxaa weyaan haddii maradu jidkaa kuu celiso oo kuleelka iyo qabawga kaa qabiso muhiimad waa intaas weyaan berina waa laga lagaa siibaya waa ka dhimanaysaa marka da-yarta aada waxaa u keliya asxaab ulmood ama raglaamyada beenta ah qurxo beenta lagu soo soo buufinayo marka waxaa wey qofka muuminka ahi ma ah saas maaha maalin aakhiro adduunyada waxba maaha ma ka fikray muslimka wuxuu ka fikira jaakada aada gadanayso mid fiican oo ku qancida waxaad ku helaysa midna shan boqol mid aan waxba kaloo lagu yi waa moono kun iyo shan boqol kaloo la joogtaa ama laba kaloo joogtaa ma ka fikira qofka muslimka ahi ninka caaqilka dakiga ma ka fikiraya tanaan shan shan boqol ku gadanaya intaa soo hartayna aan ku gadan lahaa masaakiinta maarta suuriya ku dhimanaysaa sinaya Ah, walaaleega kuleelka iyo maarata barafku ku dhacayo oo xalku waa inbiistan aan lahayn m hadduu qofku muslim yahay hadduu maarata saas buu ku fekeraya madanaysa walaalkay ma bahiba ku dhimanaya bufaan baa laysay banaankuu yaallaa waa qof muslima walaalka ah. aduguna waxa weeyaan waxay isu bedelaysaa moodooyin ah, qofkaasi maarata maaha qof nool ma aha cilaa ku jirta maarata walaalkaa ku baahan inta soomaali ku baahan inta maaragtay adduunka ku baahan inta ma garanaysaa eh, waxay laqaan waayo muslimiin ah oo gargaar weydiisanaya waxaa kun iyo shan boqolkaasi dheeraadka ah haddaad weliba babada boqol boqol u bixdo cunug agoonaba inaad noloshiisa badbaadiso ama reer danba adigna ah, mooday kaati ya madaxibaa moodanaba soo maa shan boqol ku xiraa <laughs> waa askal saas weyaan almuhim waxa way ti hada balaq muminku marka saas maha qofka muminka waa dee gaala ku dayatasho weya dad kale asxaab ah, dunya dabada kale marka wuxuu kuleeyahy falyakun ha noqdo daalibku muctadila mid dhexaysta fi macaashi noloshiisa bima laa yushiinu waxaan xumaynayni yani lagu ohan maayo ku ohan mayno suu kule maalifku mara yaroo maarata dirifna qaado falax lagu ohan maayo lakin qurxaan qaar maarata macquulna ah dhagxaad aan maarata ahlu ahlu quluubigana han kamid noqono dadka maarata ahlu tarafkana kamid noqono haween mujtamaca aad joogta haday ku anfaco qurxaana iska qaado mutabasit khayr lumuur awsatuha laakiin waxa weeyaan dad qaato mid ayada laftiga kakaban dadka qaar mid qaar kakabanaba qaali a ah, meesha ka dilaacsa moodadiis waa dadka jeedis asaga dhammaanti haddaa dhulka ku arko ka qaadanay ama ka qaadisa ramaan inta lagu soo daldilaaciye subxaan alla malak lqudus waa musiibat mo ada dunya waa saas waya marka waxaa loo jeeda qofku inuu shay dhadhexaada noloshiisa u qaato hadii biyadaada lagu oray shay munafir laga noqonay dadka qaar waxay uqaataan shay waxu tilmaamaya niman zuhaad isku tilmaamay baab uskag leh oo inta tusbax weyn qaato oo uskag geliyo oo maarata timaha usa shamaysan oo shiirka kasoo baxaya ma shaacirslaam ma qabtaas raabaniyaas ma qaba islaamka jumco kasta hala soo nadiifsadaa layidhi dharca qurxoon hala soo gashaa layidhi hala soo barafumiya lagu yidhi oga waxaa lagu leeya waa awliyo isagana shirfi kasoo karaya iyo uskaga ku yaaya iyo taasna ma aha shareecada islaamka ma qabto waxaas ayda ma qabto marka shay aan foolxuma ahayn dhinaca kalena xadgudubka iyo ma tarafka ma qabto labaas dhexaad udhexaysa ma daalibcilmigu waa intaad boqdo adduunyadan ku ciyaar waran maayo xoolaha maarata waaba saa tilmaami doona rag qaabka intaa lacag loo dhiibay webiga dajila ku daadiyeen bay dhihi jireen suhaad baa m idaacat lmaal wey xoolaha muslimiinta ugu ciyaaro marka sheekhu taasuu ka wadaaho muctadila mid dhexaysta noqo fi macaashii noloshiisa bima laa yashiinu yani daalibku ha noqdo muctadil ku dhadhacaysa fi macaashi noloshiisa bima laa yashiinu waxaan xumaynin fol xumaynin bixaysu meeloo yasuunu nafsahu naftiisa u ilaalinayo iyo waman yacuuru ciddou biilo caala bimacnaa caala yacuuru waxa weya qofkaad mas-uulka ka taha biishid xoolahaas wey caruurtaada xaaskaaga qaraabada dadka muslimiinta adiga markaas oo gacanta ku hay a ah, waxa laga rabbi xaysu yasuunu nafsa nafsu ilaalinayaa dawarsi iyo baryu ka ilaalinayaa iyo waman yacuuru ciddou biilayo walaa yaridu uusana arooreynin mawaaطin adillati dulliga boosaskeeda iyo lahawaaneydashada mawan mawaaطin adilla dulliga iyo walahawaanedashadaas oo asoo aroorey yani qofkaa nafii baahan maxaa ku dhacaya waxba haysa inuu dulloobo soo maa a inuu inta xoola tiraamiya waxasi maanta iga taalla oku irado hoor ku dhimi so <laughs> saa ku ahaanaysto ama maarta mid xaakim ahoo dulli ah diinta u kaa iibsado iraado sababa xawaayo ku siina adina ah. waxaad i tiradaa saan saan maa garanaysa dulli wey dulays weyaan marka qofka muminka waxaa loo baahan yahay inuu maarata xoolihiisu oo ku iibsado sharaftiisa isaga ku ilaashado ah, qofka usan ubaahan bini aadam usan baryin usan dawarsan laakiin haddaad tiraado zaahid baan ahayo haddana islaamaha markaa u tagtid subci addu soo baraysad zaahidna waa leeda agalagu arka zaahid dawarsana daa zaahid maaa dadka utugeysa ah ilahi ku kalsoon oo zaahid ah zaahidnimada ku gara ninka waxa laga waa zaahid oo awliyo oo magaranaysa haddana waa dawarsanaya hada laysa zuhdi ma hmm, zaahidnimada saas ma waa magaca xun baa laga bixiy marka waa inaad xoolahaaga ilahi ku siiyo shaqayso waxaaga hayso oo dadkana wax u tar hana xadgudbin cidna maata hayso ku dullaysane shaqayso ma bima laa yushiinuhu bixaysu yasuu nafsahu meelu nafsu ilaalinayo iyo waman yacuulu waman yacuulu maxaanili Ah, dadku bilay eh, eh, caala yacuulu waa saas wayaan walaa yarid uusana aroorin mawaatina dillati dulliga boosaskeeda iyo walhawaan mawaatina dillatu hawaan waxa weya ka tasawur aad shaxaadatidma shacadood ah, dadkan soo shaxaadata oo kale maata eh, xukaamta iyo dadka madaxda iyo dadka maalqabeenka oo kale ku dullaystaan ah, weliba daalmacilmi hadda laga hadla waa khatar boos lama helaya in dad maratay xukaam iyo dad maamuula dad xoola hor maalqabeena oo dul uno baryo maarata waa kaa liid markaa diinta lafteedu wadaa liidaya sida culimada dadka qaar soomaalida qaar yirahdeen wacdi culimo waxsiba u dambeeya marka waa culimada la dilaysana weyn wacdi culimo waxsiba u dambeeya hadduu wacdi dhameeyo wax wax soo shugo leey marka qaalib cilmigu saas ma ah waa nin maarata sharaftiisa ilaashada ay maalif ku leeyahay maarata ma mualifku marka raxmatullahi aleyh wuxuu ka hadlaa sheekiisii imaamu shinqidi saaxibu adwaa ilbayaan ayuu mihaal usoo qaadanaya waqad kaana shaykhunaa sheekh anagi wuxuu ahay maxamed amiin shinqidi almutawafa la oofsaday sanadku markuu ahay kun saddex boqol sagaashan sane hijrada raximah llahu tacaala wuxuu sheekh anagu ahaa mutaqalilan min addunya addunyada baa iska yarayn jiray yani kana yakudu qaliila min wa an taakuda qaliila min kana mutaqalilan min addunya addunyada waa iska yabeyn jirayo wa kaan waqad shaahadtuhu waxaan arkay sheika laa yacrifu asagoo kala aqoon fiaati alcumla alwaraqiya lacagta waraaqda ah qeybeheeda kalama aqoon makuna mase waa shan boqol kalama garanayo ma boqola mase waxawa konton maba kala aqoon ma her xisaabtu ah laakin danbuba siinayn waraaqada waa garanaysa kalama garanayn laa yaclamu fiat alcumla waraaqiya waraa lacagta waraaqda lacagaha kalama qoon buur maarta fiaadkeeda qeybaheeda nooca ay tahay alcumla alwaraqiya waqad shaafahanii biqowlihi wuxuu ii sheegay aniga afkayda oo iga sheegay hortayda ka sheegay shaafahu calaa kala min ashafa qofku markuu hortaada ka sheego bulshooyimihiisa fururihiisa dalqaaqooda aad arkaysid ayaa la yidhahdaa waxba lagala soo wariyay maa waqad shaafahani wuxuu ii sheegay biqowli hadalkiisa laqad jiitu min albilaad dhulkaygii baan ka imid oo shinqiid ahaa wa maciya kanzun anigoo wata xoolo iyo hodontinimo kanzi maa wato kanzun maalu kaiir balila kanziga ah, waladina yaknizuuna daaba walfida kanzi xoolaha faraha badan oo meel dhigato ee aad kaydsataa la marka kayd badan baa watay buu leey kanzi ayaan watay qalla uu yar yahay an yuujada in la helo cinda axadin cid agtiisa laga helo kay oolabooxoolataaimidbu cid inay haysato ay leedahay xolaasna ay yar tahay wa huwa waa maxaa kansigaas alqanaaca waa qanaacad weya waxda kansi xoolamuda kansi maarta xoolo fara badan iyo maarta kayd baa watay buur kaydkaas waxa weya alqanaaca ah, wax yar inuu ku kaaftoono ninkii qanaaco qaata ha badana xasinaatka la iimaan qof la dadku markay maarata mawduuinka iibsanayaan xoolaha lacagta ku bixinayaan aduu xoogaa yaro kusoo galay waxyaad haysanaysaa khubsigaagaad ka cuni xoogaa yar baad ka cunaysaa inta gama kuhaanaysa adaa hodol maarata ninkii milyaneerka intaasu bixinaa ufiirsada dadka maaratay lacag usoo galaan adduunyada ah maaratay saddex markay joogaanba muddo yarba waabaa eber koontadooda waxaa laga yaaba inuu qaato soddon kun iyo afartan kun to ku qamaaro oo hal mar naqo oo balaayada ku iibsado inuu bilka bacdiba ka maran yahay nin maar saddex kun soo gashona saddex kunaaba u taalaba iska faraxsan maxaa keenaya labadaba ka duwan yihin qanaacada ah. kana waxa weeyaan khubdi yaruu cuno wax yaruu ku seexdo ijaarkiisa iyo balaayo guri wax yar ku bixiyaa ma siima dhexgala adduunyada ah, lean adduunyadu garansi ma laba hadda maqaa sii socota waa kala sii marka qanaacadaasaan wataa kanzigaas hodanka runtaa waa midkaas weyaan qanaacada runtaas weyaan waa kan dadka xoolaha isdilaan waa qanaacaday waayeen dadka xoolaha isdilaan waxa keena qanaacaday waayeen marka sheekhu wuxuu leeyahay anoo kanzigaas bataan shanqiid ka imido qof haystaa inu inay jirto ay yar tahay wahwa alqanaaca walow aradtu lmanaasiba haddaan dooni lahay manaasibta iyo boosaska iyo darajooyinka la caraftu ariiqa ilayha wadada loo qaado waan garanayaa Ah. dan idhahdo maanta inta tago eh, sacuudiga ku noolaan jirayo magaranaysaa culimadoosa dhan ninka waxbaraa weyaan ah, ibn cuthaymiin sheekiisi weeyaan eh, bakr sheekh bakr abusayd fiqi waa yani culamada naabiqiinta o dhan sacuudiga asaaska mataladanka soo saara weya eh, imaam shanqid raxmatullahi aleyh saaxib labada bayan marka wuxuu leeyahay walow aradtu lmanaasiba haddaan marka masar dooni laayo halaga laga dhigo wasiir awqaaf iyo wasiiro kale hala idhiibo iyo boos kale hala idhiibo haddaan mansib iyo maarata jago manaasib maxaa lahaa jagooyinka haddaan dooni lahay la carabtu ariiqa ilayha waddada loo maro waan garanayaa ah, waan garanaya waddada loo qaado walaakinanii anigu laa uhiru dunya adduunye ka dooran maayo cala alaakhirati aakhira ah, adduunyo aakhira ka dooran maayo eh, walaa abdulu lcilma cilmigaygana siin maayo dadka sii gaarsiin maayo linayli maaalib dunyawiya inaan ku gaaro dan adduunyo darteeda cilmigayga maarata siina linayli liajli nayl maarib jam macrab waa maqaasid ahdaaf iyo jeedooyin inaan ku gaaro maqaasidaasoo ahdaaftaasoo dunyawiya ma doonayo cilmiga inaan ku bixiyo fa raximahu llahu allah u naxariso raxmatan naxariis waasicatan maaratay baaxad weyn aamiin marka sheeku hadalkaas oo kale naftiisa inuu ammaano u dooni maayo waxaa la yihahda hada alkalaam laysa laa yuriidu bihi taskiyat nafs walaakin tarbiyat alkhalq wa tarbiyat tulaab ardada waa inuu tarbiya ahaan leanna tarbiyada waxa weeyaan midna waa shafaaha midna waa camaliya marna waa u sheegaysaa dhaqana waa uga muuqanaysa marka labadaba inoo sheegayo af waa ku yiri dhaq ahaan ku ufiirsadana lacagta ma kalama garanayo nin daneeyaba ma aha marka labadiiba marka tarbiya marka ujeeda tarbiyat tulaab inuu asagu maata misaal ku daydo inuu unoqdo darteeda talada aladab asaabic min aadaabi aalibi fii nafsihi adabka toddobaad oo adaabta aalibka naftiisa ka mid ah wa ataxalli isku qurxinta la isku qurxiyo birawna cilm cilmiga quruxdiisa birawna ay bijamaal cilm cilmiga quruxdiisa lasku qurxiyo ataxalli isku qurxitaanka birawna cilm yani cilmiga quruxdiisa kaa muuqaato waa min himaar alcilm ataxalli birawna cilm cilmiga maarata laisku qurxiyaaye huwa xusnu samt weeyaan qofku qaabkiisu inuu wanaagsan yahay samtiga waxaan leenahay culima waxay ku fasira asamt huwa xusnu naxwi fii madhab iddiin waa diinta habka u qaadanayo wanaag si wanaagsan ah jir ahaan diintaa kala muuqanaysa dhaqan ahaanna diintaa kala muuqanaysa xusnu samti baa yidhahda wainahu la xasanu samti bay yhahda hebel ninka la yidhahdo waxa weeyaan diintiisu waa fiicanta aa la yidhahda oo diintiisu diin asaga dhaq ahaan u anfacday kor iyo hoosba weeyaan marka samtiga noocaasa loo jeeda qofka qaabkiisa markaa fiirsid dhaqan ahaan markaad fiirsid oo xaqiiqadiisa aragtidna waxa weya qof diintu ay hayso ninkaas la yihahda xusnu samtiga saas wey qofkuna wadadii oo dusha sara ka muuqado Eh, wadada u qaadan wada ay fiican ay tahay eh, khaalid ibnu jambata ayaa wuxuu yiri asamtu itibaacu lxaqi walhadyi wa xusnu ljiwaari wa qilat ladiy yani waxaa la yihahdaa xusnu samtiga waxaa la yihahdaa inuu qofku xaqa raaco iyo hanuunka deris wanaag iyo dadka usan dhib maxaa oga jeedaa diintaa qabata qofkan ka muuqanaysa ظaahiran wa baطina kor hoos diintu waa dusana diin baa ka muuqda waa ninka maaldiin baa leeyahay dhaqan ahaan kala firin waa nin ahli saasaa loo jeedaa ayaa samtiga loo jeeda isu samti yidhahde in badan ba noogu soo imaan doona xudayfa ibnu yamaan xadiiskiisa waxaa kusoo arooray inuu dhihi jiray maaragtay bukhari uu soo kaxeeyey maa aclamu axadan ashbaha samtan wahadiyan hadyan wa daalan birasuuli illahi sala allahu alayh wasalam min ibni umni cabd yani maan arkin buuri weligii cid nabiga ka shabaxday xagga dusha sare nabiga u eg xagga manhaj iyo dhaqanka nabiga u eg oo ehm, cabdullaahi ibnu cabdullahi ibn mascuud iyu oran jira maan arkin nin u eg maangaras qaaliban daahiran wa baatan kor iyo hoos wadada nabiga u qaaday alayhi salaatu wasalaam iyo manhajkiisu ehm, wuxuu cabdullah ibn cabaas imaam abu daawuud iyo axmed waxay kasoo wariyeen cabdullahi ibn cabaas inuu maarata su waliba kor yeelay xadiiska xaafid xajar xasan buu ku tilmaamay filcibaariga weyan buu wanaagsan yahay inuu nabigu wuxuu ka wariyay soo nabigu koryeelay alhadyu saalix wsamt saalix waliqtisaadu juzء min hamsati wa cishriina juzءa min anubuw ma garanaysa dusha sare xanuunka wanaagsan oo ka muuqda qofka alhadyu saalix waxaanu lahay hadyiga dhaqanka ka socda dhaqanka qofka ka muuqdo sare iyo dhaqanka caqiidadiisa iyo mabda-iisa u yahay iyo wasamtu saalix an irid waa haybadda ay qeybka qaabkaas ka muuqdo markaa iyo dhadhaxaysiga u dhaxaysto xaq u raaco intaasba waxa weya waa qeyb kamid a ah. labaatan iyo shan qeybood marka loo qaybiyo nabinimadii ayuu kala magaransan ah, min xayu manhaj waa wanaagsan yahay min xayu lictiqaad waa fiican yahay min xayu samtina waa fiican yahay markaas kala kala saara macnaha samtu dusha sare dhaqankiisa ka muuqanayo mualifku marka wuxuu ku leeyaha raxmat ullahi calayh ataxalli xusnu samt ataxalli birawdaq alcilmi cilmiga quruxdiisa oo lasu qurxiyahay waa xusnu samt xusnu samti waxa weeyaan waa dhaqan wanaagga xusnu samti iyo walhadyi saalix iyo hanuunka wadada wanaagsan alhadyu saalix iyo waariiqatu saalixa iyo dayasho wanaagsan oo oo hadi saalix oo min dawaami sakiina oo ah kuwaasoo yani waxaa ujeedaa xusni samtiga iyo hadyu saalix labaas wuxuu kuleeyahay waxa weeyaan oo min dawaami sakiina xasilooni joogta ah nin degan u noqdo nin degan nin isgaarsiisan horaa usoo maqna dawaami sakiina hadigii sare dusha sare markaa fiirsa nin degan wey nin isgaarsiisan qofkaan sooma xirado nin caqli lahoo nin isgaarsiisan wey dawaami sakiina iyo walwaqaari xasilooni iyo walkhushuuci hog hogasho in alla ukhushuuca iyo watawaaduc qof isjebiya dhulka isdhiga isdhig iyo waluzuumi lmaxaja wadada xaqa ah oo laazim maxajka manhaj wey markaas wada uu qaadayo oo intaasi maarata uu haadiga wanaagsan wada wanaagsan u laazimo bicamaarati daahiri dushiisa sare inuu maarata camiro alla kacabsiga iyo khashyada iyo tawaaduca iyo sakirada xasiloonida iyo walbaatil hoosta hoos hoosan ay maaragta niyada wanaagsan oo saafiga ah iyo khushuuca iyo tadallulkuna niyada hoose iyo watakali iska ilaalinta qofku inuu ka baxo iska ilaaliyo watakali inuu maarata qofku iska ilaaliyo oo ka maraado can nawaaqidiha akhlaaqda waxyaala kasoo horjeeda khulaasat lqowl sida mualifku sheego weyaan waxaa la yihahdo xusnu samti iyo hadyu saalix saas weyaan oo qofku daahiran waa baatilan diintuna ka muuqo oo xagga xasiloonida iyo waqaar waxay ka muuqdaan dusha sare khushuucu waxa weeyaan qalbigu galaa dusha ramidow ka keenaa tawaaducu dusha sare u ka muuqdaa qalbigana asalkiisa ah luzuumu lmaxajani waa manhaj toosinimada iyo wada u qaaday waday saxda afarta iyo hadiga u qaado marka saa darteeda shareecadu inay taabato oo ku camiro daahiran wa baatilan bicamaarati daahir walbaatil saas uguy maarta inuu maardiintu taabato wey iyo wtakali can nawaaqidiha waxyaalaha kasoo horjeeda maratay intaas o nawaqidta kuntaa baa soo tilmaanayo sakiinada maratay waxaa kasoo horjeeda fufdeyd xasiloonidana madaxfaloodnimo khushuucana takabur iyo islaweyna tawaaducana dadka la liido maarata la yeso lusuum maxajara waxa weyaan bidco iyo balaayo lagu dhaqmo dusha sare iyo daahirka baatinka in iskhilaafaan ama afka ka sheeganayo adinka masida samaynaya adinka ka sheega af iskhilaaf intaaso dhamanta kaga soo jeedaa maanta akhlaaqdan hadda aan soo sheegay wa can ibnu siriin waxaa laga wariyey maxamed ibn siriin caalimkii weynaay oo taabiciyiinta ibnu xibaan wuxuu yihi kana maxamed ibn siriin min arwaci ahli lbasra ahlubasra kan ugu waracsan u xalaal meersho badan ahaa wa kana faqiihan faadila faqih oo fadli badan buu ahaa xaafidan mudkinan xaafid maaragtay sugay axaadiista nabigu ahaa yucabiru ru-a aw ruya ruyadana lagu cabiri jiray maarta caamka ah, ku ahayn ruyooyinka lagu cabiro maxamed ibnu siriin qaala wuxuu uri maxamed ibnu siriin kaanuu waxay ahaayeen saxaabadu yatacalamuuna kuwa barta alhadya toosnaanta dusha sara ah, kamaa yatacalamuuna alcilma cilmi say u bartaan oo kale ay u badan jireen hadika yani wada toosan iyo hanaanka wanaagsan iyo diinta ku dhaqanka iyo kan muuqashada iyo wax taskiya marka qaar magacaabe say cilmiga u bartaan bay cilmigu waa theory samtiguna waxa weeyaan waa practic yani anaga masaajisha inaan taqaano laakiin kudhaqanka manaftigeeda waxa weeyaan ka muhiimsan ma garanaysa waa ka muhiimsan yahay waxay u baahan tahay in lagu tarbiyo kaanu waxay yatacalamuuna kuwa barta saxaabadu ayay ahaayeen alhadiya hadiga ku dhaqanka wadada sharciga lagu dhaqmo daahir baatilan kamaa kaanuu yatacalamuuna alcilmi kaanuu kada musiriin marka arkay aqwaashiis kaanuu yafcaluna kada kaanuu yaquluna kada aad u badiya lakin waxu jira saxaabada nabiga rasul taabici buu ahaa wuxuu soo gaaro cilmi ka qaatay saxaabada uu soo gaaray magaranaysa saxaaba ujeeda wuxuu ka wariyey ayub iyo hishaam inuu yihi kaanuu yaquluuna ina almuslima qofka muslimka waxay ohan jireen saxaabadu qofka muslimka ahi almuslimu cinda dirhami cinda dirhami wadinar almuslim xoolo ka oo qofka muslimka noqdo maxaa ujeedaa dadku xoolaha kama yani cidda xoolaha iska ilaalisaahiyo aada weeliya marka waxu ohan jira muslim waxay dhihi jireen saxaabadu muslimku dhuntaay waa qofka muslim ahaada markay diinaar iyo dirham yimaadeen ma adduunya yani did ma muslim la ilaah hmm. an raja ibn xaywata waxaa laga wariyey raja ibn xaywata raximah llah raja ibn xaywat alkindi abulmiqdaam oo cubaadi ahli shaam buu kamid ahay juhaadooda fuqahadooda taabiciinta culimada taabiciinta ayuu kamid ahaa wuxuu dhintay boqol iyo labaiyo toban marka hijirada marka waxaa laga wariyay anahu qaala lirajulin ninba wuxuu ku yidhi xadifna noo waray xadiiska nabiga alayhi salaatu wasalaam xadiis noo shee noo sheeg marka xadiis la wariyaa oo lasu waramaa xadiis waa manhajkii iyo sanadkii la warin jiray cilmigu saas way xadifna noo waramo qaala fulan qaala fulan can rasuuli lah saas noo xadiis noo waram laakiin laa tuxadifna haynooga sheekayn oo riwaayadda ha soo gelin oo xadiisa nooga warin can mutamaawitin mid maaratay mayd iska dhiga ah, mid mayd mutamaawit waxba ha nooga warin bu maarata laa tuxadifna can mutamaawitin walaa acaanin mid dadka duritaan badan waxba nooga warin bu walaa tuxadina can acaam dadka mid dura hanooga warin bu kuyiri maarta mutamawid waxaa la ihahda mid mayd iska dhigaya saasu isu zuhdi bu iska wada markaasu asana wa iska dhigaya wax mayd a maarta soo maa garanaysaa inta u iskhushuuciyo ayu maaratay wa iska dhiga wa mayd mayd ah markuu hadlayo leeyahay markuu soconayo waxa wey cagawtiida intaas wuxuu rabaa maarata in dadka maaratay istuso inuu zaahid tamaawud baa aa kaas maarka meydka iska dhigay eh, sida inuu yahay ahlu zuhd iyo ahlulcibaada iyo manaasik inuu yahay daraadeed xamad nucaym ibnu xamaad baa wuxuu yihi waxaan maqlay cabdullahi ibnu mubaarak oranaya almutamaawituuna muraa-un su oranaya kuwa meyd meydka iska dhigaya waa kuwaasaas tutusta y magaranaysa abi salama ayaa wuxuu ii wuxuu wariyay xadiiska abi salama lam yakun asxaabu nabiy sal l sl mutaxaziqiina Ehm, saxaabada nabigu maysan ahayn bu ri maaratay mutaxaziqiin maysan ahayn maarata kuwa cagaha jiiday waxaa ah, la rajulun xusaqun waxusaqun waxusaqa markuu lugaha isu isu dhadhaweeyo maa cagajiidka u yahay waa inuu maarata iska dhigo mid mid markaasuu lam yakun asxaabu nabiy mutaxaziqiina walaa muta mutama mutamawitiin kuwa mid mid iska dhigana maysan ahayn saxaabada nabigu alayh salaatu wasalaam tamaawata rajul idaa adhara min nafsihi takhaafuta watadaacuf haduu naftiisa muujiyo maanta miskiinnimo iyo dubinimo iyo cibaado iyo zuhdi iyo soom cumar bn khadaab baa wuxuu arkay nin oo madaxa saana u ruuxay u taagay madax maanta raaraciyey oo meydmeyd iska dhigaya ayuu arkay nooca tamaawil ah oo kala cumar markaasu wuxuu ku irfac ra'sak fa ina laysa bimariid islaamku ma jirane madaxa kor qaadbu muslim baa tahay markaasu wuxuu sidoo kale nin maartay mutamaawidkan kala kulmay meyd ka dhigayna o ark markaasu wuxuu ku laa tumit calayna diinana amataka allah diintanada hanaga dilin buuri allah ku dilay islaamku waxawaa shujaac iyo qawi iyo muxtara ah, oo magarada fircoon ma qabta ah, weeyaan laakiin nin cagaji oo ah, magaranaysa balbalaayo iska dhigayo khushuuc iyo cibaasha hadi waxaa weeyaan waa dariiqatu muraaciin diinta islaamku waxaa wadadeeda marka wuxuu ku yiri mid nooca kuwa noocaasoo kale ah waxbaha nooga waran buuri maarata mayd maydka iska dhigay walaa dacaani mid duritaan badan ah, dadka dura ah, oo kana maaratay wax ka sheega oo kana wax ka sheega oo kana xamana oo kana xamana weliba culamada waaweyn islaamka ah, rag baaba cibaado u haystaba kuleeyahay fulan manhaj muqaybila kan manhajka ma ah kan waxa waa ka saara kan waa soo gelina adu rabo ka tuuraan waxa weya madiinta adaa qaybiya asagoo xaakim waxaa laga yaaba culimadu tuurayo waxa weyaan inuusan maaratay qadarkoodna gaari ka waba usan garan jahil murakab asoo ah ay waxa wey xaakim ka dhigaya dacaan wey kaasoo kale qalbigu waa qalalaya waxaa laga yaabaa dadka wax ka sheegay dad ahlucibaado ahlutaqwa ah ahlulmanhaj ah isaguna u yahan jaahil murakab sida waadka uu ka sheegay maagaranaysaa sheekh baasir waxa weeyaan kitaab xadiiska mubaara weliba maxamed xasaan baa sheekh maxamed xasaan xadiis mubaara kitaabka kala goglade maxaa ka baaraysaa xadiis baan saxiixinaya sababta saxiixinaya marka waa xadiis kale aad baaraysid adigu wil yar baa tahay sheekh naasir oo konton sano cumrigiisa ku laayay ku dhimiyaa xadiiskan xadiis saxiixiyaaday kaana kaana albaniya mutasaahila buu maarta nin fu mutasaahil buu ahlu baaraya buu maarta hadalka yaa waxa weeyaan ma iska oo kale maarta waa masaakiin marka acaamka dadka ay rabadad baa qasaawat qulub ku dhacda hada jeer qalbigooda qalala say culimada ay dadka kheyrka ay cunayaan kan waa ka dhigaysa kaba bidci kaba bidci kooxsay maarata haka takfiirka ugu fogaadeen kooxna bidcaga ugu fogaadeen bidca lan ah, waa labada naqiidaa bay kada haka dhegaysan kan waa tirka tir makanaas bidci kale qof walba soo gelinay manhajka qof baa ku jira qof baa ka baxay asaga qaybinay waxaa waya taas ma ahan waa maaratay wadada xaqa ah maaha raadinka ilaahay ka nabadgalan wali culimada dadka cunay aafadu luxumtooda cunay Eh, warar afa ku dhacda dumaalcilmiga ku timaada weeyaan oo quruuriya ku ku keenta marka waxaan looga warin buuri laba dhinac baa laga fiican maane kooxda meydmeydka iska dhigaysa iyo kooxda culimada dadka durta dhacaanka ah laba mid baan looga warin rawaahuma labooda waxaa wariyey rawaahuma waxaa wari labada afir afar aan soo marnay alkhadiib lbaqdaadi baa fi ljaamici ku wariyay kitab iljamic kitab aad muhim kitab fiican weeyaan wa qaala wuxuu khadiib wuxuu yihi markaas kabacdi asagoo tacliijinaya yajibu waxaa ku waajib ah calaa aalibi alxadiidi qofka xadiiska nabiga dalbayo ardaga ah an yatajanaba inuu ka fogaado allaciba ciyaarta inuu ka fogaado ciyaar fara badan ah, a waxyaala qaarkood sharciga marka qaarkood ciyaar oo tarfiih kusugan way jiraan waran aa ku ciyaarto seef ku ciyaarto magaras lacib waa loo gol yahay marka qaarkood rimaayada oo kale rukuubka oo kale sibaaxada dabaasha oo kale qofku inuu maarata nafsi tarafuh u sameeyo taas waa masale sharci ah lakin lacib waxau ujeedaa lacib aan faa-iida lahayn ah ay ujeedaan waa inuu iska ilaaliya marka lacibka faraha badan iyo walcabafa ciyaarta kullu ficlin laa daaciya lahu caraf baa la yidhahdaa fal kasta aan miro ka dhalan faaidana laan caraf baa la yidhahdaa iyo watabadula fi lmajaalisi golayaasha inuu ku lumiyo bisukufi wadaxiki sukufi min alaqwaal hadalla liita iyo wadaxiki qosol badan ah, inuu ku lumiyo ma fadhi kudirgada fadhiisto meel fadhi kudirka maalintoo dhan maarata quslayo waxaan faaida lahayn ku lumiyo ah, iskaga tabadul fi lmajaalis waxaa kamid a ah dadka maarata cumrigooda ku lumiya waxbaa faaida lahayn cilmigii hore cabdullah bn cabaas iise qiyaamuleilka iyo cibaadooyinka dugla sano uga jeeda ku dadaalaya maanteena caruurtanada balay station waxay ka faa aysan jirin acmaartooda ku lumiya iyo waxyaala lamid ah saa darteeda laga hormaro cilmi ahaan waa laga hormaro caqli ahaan waa laga hormaro isagoo labaatan sano jira ma garanaysaa ayuu bo bombuuna qor-aan fiirsanaya caqligiisu waxa way kugu xirda marka waxa waa da-diisu waa weynaatay laakin caqligiisu waa carruur nin weyn oo caqliga ka carruur ah ad arkeysa ragga lamida adduunka ufiirso waa adduunka maamulaya toddoba sano toban sano ragga jira ayaa qaswooyin dhan amaanduulyaal ka ahutimi usama ibnu zayd misoo jira maanta subxaan allah kawar cunuga usama ibnu zayd oo kale dadiisa waxa wey waba laguma waa loo soo cadaya hadda soo cadayo soo cadaya magaranaysa isaga u ah subxaan allah ssu bedesha ujeedaa marka liannahu rijaal waa la tarbiyeeyey biaadam bia fiican bay deegaanka nolaaye marka cabdullahi bin cabbaas qiyaamu nabiga ayuu maarata noo soo warinaya su maarata habeenkii inta u iska dhiga jeefa susuwa imaam muslim toddoba sano madaxweyne jir ah subxaan allah maanta waxaan ku arkaysa dadka wadamada islaamka toddoba jir dukaan furayo oo wax kala xisaabinayo oo magaras reer badan maamulayo todoba jir meeshaan waxaad leedahay maagaba babys xaqiiqatan mushkilad weeyaan marka waa deegaanku iyo qofka sida laga dhigo tarbiyadu door weyn bay ku ciyaartaa qofka maarata loo qaabiyo loo qaabiyo marka wuxuu leeyay lacib inaad ku jirto maaha nolosha dhinaca lacibna lama abuuray waxaa la wariyay ma nabiyullahi ciisa laga wariyay mi aha ma mamaleynasaa msmim yaxyu aha ya magaras nabiyullahi yaxy ma garanayo isagoo meel marayo ordayo meel cibaada u socdaba ciyaal baa u yiri kaana ciyaarne markaasuna maa khuliqna lilacib ciyaarna lama abuurin bu maa khuliqna lilacib ciyaarna lama abuurin ayaa inay wax bartaan oo adduunka anfacaan ma garanaysaa aakhiradooda dhistaan cilmi bartaan marka laakiin inaad tabadul fi lmajaalis golaha kulli misciyaar iyo wasu maaratay bisukufi wadai hadalla aan waxba tarin sukufi min alaqwaal iyo wadaxiku qosol qosolka waxa weya qosolka xun baa loo jeeda caada ku ah wa ilaa haddaad daasho xoogaa daasho inaan xoogaa qosolno waxaa waa hadiga nabiga kamid ta alayh salatu slam kaana asxaabu rasul lah sal la sl cumar ba waxaa law la weydiiyey ibn cumar hal kaana asxaabu rasul lah sal la slam yadxakuun baa la weydiiyey ima buaari baa mufrid soo kaxeeyey saxaabada ma qosli jireen bar cabdillah ibn cumar qaala nacam waliimaanu fi quluubihi mitlu jibaal imaan waana qosli jireen iimaankuna qalbigooda buuraha kale ayuu ahay magaranaysa yaajir magaranaysa marka marka qaarkood saxaabadu kaanuu yatabaadaxuuna bilbatiq meel buqaari soo kaxeeyey marka qaarkooda qaran isku tuurtuur jira saxaabada ku ciyaar iyagoo maanta kuslay laakiin haddii cadowga uu yimaado kaanu hum rijaal ba maanta rag bay ahayd isu bedelaya marka reerba la yidhahdo eh, sidaa darteeda ayaa maartay wuxuu riwaayadda wuxuu soo wariyay bilaal bn sacd adraktuhum yashtaduuna bayna alaqaat wayadau wayadxaku bacdum ilaa bacd faida kana alleylu kaanuu ruhbaana bilmaa waxaa soo gaaray saxaabada nabiga ayagoo maaragtay tartamaya qaarkoodna qaar kale qoslayo laakiin habeenkii haddii la gaaro ruhbaan bay ahayen ba marta dad cibaado go-a ay ahayen bu saxaabada nabiga alayh isalaatu wasalaam nabiguna wuxuu yiri law calimtum ma aclam la daxiktum qaliila wala bakaytum kaiira da waxaan ogahay ogaanaa nin muhiimad le iska baqoslo daar maarta qoslaya waxaad ogaataa waxa mihiraad ka dambaysa ma jirto ma oga waxyaalaha mas-uuliyadda sugaya la mas-uuliyadma markaa iska ilaali bu ku yiri maaratay assuquf wuxuu ujeeda tabadul ay tadyiic alwakti fi lmajaalis tabadul min albadli baa laga keena siin waktigaa qaaliga inaad siido ku bixiso fi majaalis bisuqfi min alaqwaal hadalla iyo wadaxiki qosollo waxba aan talaynin iyo walqahqahati daxika laftigiisu darajooyin buu leeyahy mid waxa way waa qosol caadi ah oo tabasun baa lagu lacaday xoogay hadduu kasii bixiyana waa qosol qahqaaduna <laughs> ha taas kasii daranta qahqaadu mida u xumaya nabiga alay sala sl qosli jiray laakina kaana dixkuhu atabasun alay sala slam dhol cadayn ba lama arki jirin maarata dalqadiis iyo afka dakar qaado taasi qahqaha la yihahda marka noocaas nooca xun weya iska ilaalibu iyo wakahrati atanaadiri iyo iska ilaali maata inaad boosaska inaad ku qaato golaha fadhiga kathrati tanaadiri atanaadiri tanaadirkuba maarata inaad maaratay eh, shactiro fara badan maxaan leenaha shactiro iyo wajajilo ah, iska shactiroola haddii dadka laku qosliyo iyo dadka qosliyaan iyo maarata waxaasoo ku mashquulsan ah, oo shactiroolaba ah iska dhanba aw koombe inaad noqoto maarata meesha timaado waa dhibaato ka qoslo waxaa fiicnayn wey wakatrat tanadi yani majajilada